رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين kitaabkii abi waxaan ku jirnaa mukhtasar abi shujaaci waxaan ka soo baxnay hibada iyo arrimooyinkeeda faslu iluqa fi luqadati luqadada waa baadida waxyaabaha dhaciyo qaaditaankeeda wa idaa wajada haddii uu helo qofka luqadata baadi haddii uu ka helo fii mawaatin meel cidlo ah uu ka helo waa meel aan la deganayn aw ariiqin ama wada dusheeda uu ka helo falahu waxaa u sugnaaday oo qofka uu leeyahay akhduhaa qaaditaankeeda baadidii dhulka tilayna wuu qaadi karaa wa ka tegitaankeedana waa leeyahay labadaaba waa ka falantaa adoo socda ayaad boorso lacag ku jirtaad heshay dhulkay taalaa meeshaad ka heshay waa mawaat waa meel aan la deganayn oo cidlo ah ama dariiq ayaad ka heshay dadku maritaankiisa uu markaa ku yaryahay laba mid baa kuu bannaan falahu akhduhaa wuu qaadi karaa oo inuu qaadana wuu leeyahay wa tarkuhaa inuu ka tagana waa leeyahay wa akhduhaa qaaditaankeeda awlaa ka habboonaasho badan min tarkihaa ka tegitaankeeda intii qofka uu ka tegi lahaana inuu qaado ayaa markaa fiican waa goormee in kaana haddii uu yahay qofka luqadada qaadahaya calaa fiqatin kalsooni korkeeda min alqiyaami inuu u istaago biha ayada inuu raadiyo qofkii lahaa inuu baafiyo waxyaabo fara badan hadduu hiqa ku yahay kalsoonaan kalsoonina lagula qabo marka inuu qaado ayaa fiican hadduusan u istaagi karinna inuu iska dhaafo meesheeda uga tago ayaa markaa wanaagsan waaye wa akhduhaa qaaditaankeeda baadida la qaado ayaa awlaa ka fiican oo ka habboonaasho badan min tarkihaa ka tegitaankeeda in kaana calaa hiqatin haddii kalsooni dusheeda uu yahay min alqiyaami u istaagid biha ayada wa idaa akhadahaa hadduu qaado wajaba waxaa waajib noqonaya calayhi kaa korkiisa baadida soo qaaday an yacrifa inuu aqoonsado sittata ashyaa'a lix waxyaabood baadidii uu soo qaado dhulka ka helay waa inuu lix waxyaabood oo baadida ku saabsan uu ka aqoonsadaa kow wicaa weelkeeda wa cifaasahaa cifaaskeeda wicaaaha wa cifaasaha mar isku macna ahaan baa lagu fasiraa amase waa wicaaaha weelka ay ku jirto wa cifaasahaa cifaaskeeda meel yar oo maqaar oo kale ah ayaa jiri jiray wa wikaa-ahaa iyo wikaheeda waa liilinka ay ku xiran tahay boorsa hadday tahay shiiyiirka inuu aqoonsado wa jinsaha jinsigeeda waxa uu helay ma lacag baa ma dahab baa ma dhayman baa inuu taana jinsi ahaan u aqoonsado wa cadadahaa iyo tiradeeda lacag hadday tahay waa meeqa kun meeqa shan shan ah meeqa boqol boqol ah iyo wa wasnahaa wasankeeda wax la miisaamaya hadduu yahay in miisaankiisa uu markaa aqoonsado wa yaxfaduhaa wuxuu ku xifdinayaa oo la rabaa inuu ku ilaaliyo hadduu baadidii soo qaadee fii xirzi fii xirzi miliha fii xirzin meelaha lagu ilaaliyo mithlihaa wax ayad la midka ah macnaha shay walba meel baa lagu ilaaliyaa lacagta oo kale meel loogu talagalay baa jira dahabka meel loogu talagalay baa jira dhaymanka meel loogu talagalay baa jira waa inuu ku xafidaa kuna ilaaliyaa baadida uu soo qaaday meel loogu talagalay waa meelaha lagu ilaaliyo midlihaa e, waxa ayada lamid ah dahab baad soo heshay armaajada jikada ilan jikadu waxay leedahay qaanado qaanadaha toonta iyo xawaajiga la geliyaad gelisay waa qalad soo maaha lacag baad soo heshay lacagtii aad soo heshay waxaad dhigtay qaanada meesha oo oo catarkii waxyaabaha kuu yaayaalaan meeshii baad ku dhex riday ma xifdinin mana aha meelaha lagu ilaaliyo marka waxyaabaha shayga aada soo heshay lamidka ah ee mithilkiisa meelaha lagu ilaaliyo ayaa la rabaa inuu markaa qofku ku ilaaliyo thumma intaa kadib idaa araada hadduu doono tamallukahaa inuu milkiyo wixii inuu asagu isku wareejiyo ayuu doonay muxuu samaynayaa carafahaa wuxuu baafinayaa baadidii sanatan hal sano buu ku baafinayaa calaa abwaabi almasaajidi masaajida albaabahooda wa fii mawdicin iyo meelaha meesha dheh aladii wajadaha uu ka soo helay fiihi baadidii ilaan qofka wax ka dhumay meesha uu ka dhumay uu ugu rajo badan yahay ayuu yimaadaa meeshuu ka raarraadiyaa si uu meesha uga baafiyo oo qofkii lahaa hadduu meesha ka dhow yahay uu dhaho ana iska leh kadib su aalaa la weydiinayaa wacaaheeda ka waran cifaaskeeda suu u yaala weelkeeda suu ahaa xarigee ku xirnaa jinsiga waxa kaa dhumay sheeg caddada iyo tirada intay ahayd meeqo garaan buu ahaa waa la warsanayaa marka uma kadib dheh idaa araada haddii uu doono araada tamallukahaa milkinteeda wixii inaad la wareegtaad doontay carafahaa wuxuu baafinayaa sanatan hal sano calaa abwaabi lmasaajidi masaajidada albaabahooda ayuu ka baafin wa fii mawdicin iyo meelaha aladii wajadahaa uu ka helay fiihi baadida meeshii dhexdeeda fa in lam yajid hadduu waayo ee uusan helin saaxibahaa saaxibkii qofkii lahaa ayuu waayey qofkii lahaa ayuu markaa waayey baadidii kalahu waxa u sugan an yatamallakahaa inuu ku milkiyo bishardi damaani shardi damaaneed macnaha waad heshay lacagtii lacagtii sanad baafisay qofkii lahaa iyo kulli waa la waayey adaa la wareegaaya waa intifaacaysa laakiin waxaad kula wareegaysaa shardi damaan qof damaan ah oo gudaaya hadhow wixii yaad kula wareegaysaa oo qofkii lahaa haddii yowm min al ayaam uu yimaado wixiina uu sheegto markaa waa la siinayaa humma kadib idaa araada hadduu doono tamallukaha milkinteeda inuu milkiyo carafahaa waa uu baafinayaa oo wuxuu baafinayaa sanatan hal sano yaa baadidii uu helay uu ka baafinaa calaa abwaabi almasaajidi masaajidada albaabahooda ayuu ka baafin laakiin hadda waxaa dhici karta curfiga inuu isbedelay facebook un baa la gelin soo idaacaddaa laga sheegayaa journaalkaa lagu qorayaa halkii mar waxaa dhici karta haddii facebooka la geliyo intaasoo qof inay wada maqasho ay aragto ay ogaato qofka inuu baadi haayo qofba qof inuu usii dhiibo laakiin marka hore aaladahan iyo waxaasaan deg degaa ah ma jirin albaabaha masaajidada la istaagayaa oo leeya waxbaa dhumeey waxbaa lahaayaaye yaa yay wax ka maqan yihiin wa fii mawdicin meeshiina waa laga baafinayaa alladii meeshaasoo wajadahaa uu ka helay fiihi dhexdiisa baadidii meeshii aad ka heshay dahabka amase xoolihii ama wixii aad soo heshay meelahana waad ka baafinaysaa fa in lam yajid hadduu waayo qofkii wax helay baadida wuu baafiyey hal sano qofna waa waayey saaxibahaa qofkii lahaa ah hadduu waayo kaana lahu waxaa u sugnaado uu leeyahay an yatamallakahaa inuu la wareego waa milkin kartaa adaa la wareegaya bishardi damaan waxaa loola jeedaa hadhow qofkii lahaa haddaad aragto waa inaad u guddaa walluqadatu baadidu calaa arbacati adrubin waa afar nooc afar nooc bay u qaybsantaa axaduhaa midkeed midkood maa yabqaa wax baaqi noqonaya waaye cala dawaami dawaamkiisa si joogto ah ayuu baaqi u noqonayaa fa haadaa kaasi xukmuhu xukunkiisa saawa waa saan soo sheegnayo waa midka hal sano la baafinaayo waa midka meelaha oo laga soo helay lagu baafinaayo waa midka haddii hal sano kadib la waayo qofkii lahaa aad la wareegi kartid hadhowna aad markaa gudayso waa shay baaqin oo dahab baad heshay oo kale lacag baad heshay ma isbedelaya dahabka lacagtu ma isbedelayso marka waa qaybta koowaad maa yabqaa waa wixii baaqi ku noqonaya cala dawaami dawaam si joogto ah yuu u jiri karaa fa haadaa xukmuhu xukunkii saasoo sheegnay waa wathaani qaybta labaad maa shay waaye laa yabqaa aan baaqi noqonaynin ma sii jiraayo kaacaami cunto aratbi oo qoyan cunto qoyan buu soo helay nyaanya iyo ansalaata iyo waxyaabo noocaasoo kale ah beriis karsan iyo hal sanan baafina haddaad dhahdo oo urasa maaha hal sanan baafina haddii aad dhahdo ansalaatadii iyo mooskii waa buqbuqa isagoo dhanba saa darteed wixii ka labaadna maa waaye laa yabqaa aan jiraynin oo baaqi aan sii ahaanaynin kaacaami ratbi raashinka qoyan oo kale fahwan qofka noocaas ah oo cunto bisil oo qoyan helay mukhayarun waxaa la khiyaargelinayaa bayna aklihi cunitaankiisa iyo wa qurmihi guditaankiisa qurmiga waxaa loola jeedaa waa inuu uu gudaa aw baycihi ama inuu gado oo wa xifdi thamanihi lacagtiisa uu ilaaliyo waa raashin raashinkii waa halaabaya haddii la sugo laba mid baad samayn kartaa ko waxaad samayn kartaa inaad iska cuntaba saxan beriis ah kalluunkiisa oo duban iyo wax noocaasoo kale aad heshay maxaa samaynaysaa waxaad samaynaysaa waa cunaysaa kadibna qarashkii baad dhiibaysaa waa inaad gudaa wa qurmihi amase waad iibinaysaa oo sida waxaad u iibinaysaa maqaayadaha oo kale ow ow baycihi lacagtii aad kasoo ku gadday ayaad meel dhigaysaa marka waa xifdinaysaa oo qofkii baadida lahaa marka la helo lacag baa la siinayaa waa hilibkan bislaaday iyo haddii meelaa loo dhigaa la dhaho hal maalin ka badan ma aali karo hal maalin ka badan ma ooli karo marka labadaasa qofka u bannaan waa qaybta labaad wathaalithu ta saddexaad maa waaye yabqaa baaqi noqonaya muxuu ku hari ku jiri karaa bicilaajin cilaaj buu jiri karaa wanaajin ama ka shaqayn waa hawl qabasho howlka qabasho ayuu ku wanaagsanaan karaa uuna ku jiri karaa karutabi waa timirtii oo kale fa yafcalu wuxuu ku falayaa maa fiihi wixii gudihiisa ahoo wixii gudihiisa ku jira almaslaxatu oo maslaxa ah min baycihi waa inuu gado wa xifdi thamanihi iyo inuu lacagtiisa ilaaliyo aw tajfiifihi ama inuu qallajiyo timirtii rudabka ahayd iyo wa xifdihi uu xifdiyo meelna uu ku ilaaliyo ta waa qodobka saddexaad kow waxaan soo sheegnay wax baaqi iska noqonayoon halaabaynin laba maxaan soo sheegnay waxaan bajirayninoo baaqi noqonayn cuntada oo kale oo qoyan saddexaad waa wax baaqi noqonaya oo jiri karaa laakiin muxuu ku jiri karaa haddii laga shaqeeyo howl laga qabto timir qoyan oo hadda soo go-day oo kale qofka noocaas wuxuu ku samaynayaa wixii maslaxa ku jira waa iibinaya lacagtii buu ilaalinayaa ama timirtiiba intuu shaqo geliyo yuu qallajinayaa markuu qallajiyana meel buu ugu shubayaa ilan timirtu markaa ma halaabayso camalkaa lagu qabtay iyo waxaa lagu sameeyey ayay ku jiri kartaa waaye maxaa soo haray E, waraabicu kii afaraad shayga afaraad waxa waaye maa shay yaxtaaju uu u baahdo maa yaxtaaju wax u baahanaya ilaa nafaqatin in la nafaqeeyo waxaad baadi ahaan u soo heshay wax cunto kaa rababa kal xayawaani noolaha oo kale ribaad soo heshay coosay kaa rabtaa biyay kaa rabtaa soo maa wahwa darbaani kaasi laba darbi waay waa laba nooc haddii baadidu ay tahay shay nafaqa u baahan canug yaroo dhumay baa soo heshay gurigaad keentay maantana cunto la-aan muu joogaya meeluu seexdu qubays u baahanyahay qadu u baahan yahay cashu u baahan yahay arrimooyinkaasaa markaa jiraan marka haddii uu yahay shayga haddii uu yahay shayga oo loo baahday maa yaxtaaju ilaa nafaqatin nafaquu u baahan yahay kal xayawaani xayawaanka oo kale wax noola ah wahwa kaa laftigiisa darbaani waa laba nooc xayawaanun baad heshay xayawaan laa yamtanicu aan difaaci karin binafsihi nafsadiisa waa ri oo kale ridii aad heshay waraabaa cuni kara soo maaha nafsadiisa ma difaaci karo fahwa kaas laftigiisa mukhayarun waxaa loo khiyaargelinayaa qofkii soo helay bayna aklihi inuu cuno wa gurmin ou gudo thamanihi lacagtiisa aw tarkihi ama inuu ka tagaba iska dhaafo wtaawuci aw tarkihi ama ka tegitaankiisa wtaawuci iyo inuu ku tatawuco bilinfaaqi calayhi wax siinta ilma hadduu yahay inta hooyadiisa iyo dadkii lahaa laga helayo inaad cunto siiso ri-i waxyaabo lamida hadday tahay waa in aad ku tatawucdaa nafaqinta taasaa markaa waa nooc ow amase baycihi beeciisa inuu gado wa xifdi thamanihi lacagtiisana uu ilaaliyo xayawaankii aad soo heshay maa xayawaan isdifaaci kara maxaa samaynaysaa waad cunaysaa qalo cun kadibna lacagtii bixi inta uu yahay aw tarkihi ama inuu ka tago uu dhaafuusan yeelino watatawuci bilinfaaqi calayhi uuna ugu tatawuco uu wax ugu qabto uu wax u siiya nafaqada dushiisa aw baycihi inuu iibiyo wixii wa xifdi amanihi lacagtiisana uu ilaaliyo kaas waa qaybta koowaadoo waa xayawaan aan isdifaaci karin wa xayawaanun xayawaan kalaa jiro yamtanacu binafsihi nafsadiisa mancin kara ka celin kara cadowga iyo waxyaabaha soo weerara xayawaanka noocaasoo kale ah oo arrintiisu ay sidaa tahay xayawaanka saasoo kale ah oo naftiisa difaaci karaa fa in wajadahu hadduu ka helo qofka fi saxaraa'i meel oo saxara ah taraka wuu ka tegayaa iska dhaafaya wa in wajadahu hadduu ka helo fi lxadari meel xadar ahoo dad degan yihiin oo magaalo ah fa huwa mukhayarun waxaa loo khiyaargelinayaa bayna alashyaai athalaathati fiihi saddexdii shay ee gudihiisa ahaaday ee aan soo tilmaanay muxuu ahaa cunitaan muxuu ahaa wuxuu ahaa soo qaado iyo adiga saddexdii shay ee aanu hadda soo marnay ayuu samaynayaa xayawaanka naftiisa mancin kara geela ka mid ah meel geel geel oo kale ilaan rasuulka markii la weydiiyey baadida geelka wuu xanaaqay sal alla aleh wasalam ma laka walaha buu yidhi maxaa kaaga jira kubihiisuu wataa qodax ma durayso cagiis ma aragteen geelka ismaaciil yare geelka lugtiis ma aragte geelka lugtiisa waa kow ugu jirsama buudkii kaba kooyihii kaba iskaarbihii oo kale ayaa ugu jira kow ashuunkiisana wuu wataa calooshiisa waa sibraar bay u tahay hal mar hadduu biyo ku shubo sidiisuu ku soconayaa hal mar hadduu biyo ku shubo sidiisuu ku soconaa geela saa darteed rasuulku wuxuu yidhi dhaaf geel baadi ma galo rida ka waran baa la yidhi rasuulku wuxuu dhahay laka aw liaqiik aw lidib ama adaa iska leh ri baadi ah ama walaalkaabaa iskale waa ninkii lahaa ama sawraabaa iskaleh macnaha wuxuu ula jeedaa nebiga ri haddaad aragto baadi ah soo qaat soo wat sababtu waxay tahay adaa soo qaaday haddaad meesha uga soo tagto walaalkaa oo raadinaya helaya waa ninkii lahaa hadduu heli waayena waraabuu u gacan gelayaa marka sayse saa u dhicin waa lasoo qaadaya asaga marka xayawaanka yamnacu yamtana yamtanicu reebahaya iska difaacaya binafsi nafsadiisa fa in wajadahu qofku hadduu ka helo fi saxraa'i meel bannaan ah tarkoo ka tegaya wa in wajadahu fi lxadari meel magaalo hadduu ka helana fahuwa mukhayirun bilashyaai athalaathati fiihi saddexsaa loo khiyaar gelinayaa sababta bannaanka looga tegayo waxay tahay bannaanka saha ninka raadinaya unbaa heli karaa qof kaloo dulmi wato iyo qof ciyaal suuq iyo qof tuug iyo ma u gacangelayo inta badan laakiin xadarka iyo magaalada agteeda hadday tahay haddaa adi dhaaftood qaadi weyso ciyaal suuq buu gacanta u gelayaa xoolihii wuu qalayaa maqaarkii godkuu gelinayaa suuquu keenaa waana iibinaa ka waran waa dhibaato aad iyo aad u weyn marka xadarka dadka magaalada jooga dadka baadiyaha jooga way ka dadka baadiyaha jooga ka xalaal midnimo badan qish iyo khiyaano iyo suuq madow iyo bakti dhammaan waxaa loogu yimaadaa magaalada magaalada ugu imaanaysaa saa darteed buu rasuulku xadiid ku diiday qofka baadiyaha xoolaha ka keena ama raashinka ama badeecad nin hirmagaal inuusan u gedin faraha ka qaata adiqish iyo khiyaana taqaanaa waryaa ukun maa wada ahaa ukun suuqa hadda taana taanay tahaye baqaarkan ku xir buu leeyahy baqaarkii ku xirayaa markaasaa markay suuqa ka dhamaato lasoo bixi hadda tabaqii ukunta marka saddex dollar ay ahayd labaatan dollar ayadoo ah yuu gaarsiinayaa ninkan baadiyaha ka yimid saddex dollar wax weyn bay la tahay gaasuu ku iibsanaa hal taraq ah stayro bungaxwa ah muskiilo sokor ah waa ku filan tahay soo maa wuu ku qanacsan yahay laakiin adigii suuq madowyaal iyo kan waxyaal iyo inta ka wax ka baxay iyo heer baa loogu tagaa marka heer waa dhib badan yahay sidaa darteed rasuulku wuxuu dhahay haddii aad ka hesha meel saxara ah geela faraha ka qaad haddiise xadar aad ka hesha waad qaadaysaa fa huwa muqayarun bayna alashyaai sheeyaalkii baa loo gelinayaa athalaatati fiihi ee saddexda ahaa faslun fi laqiii laqiidkii faslun fi laqiid waxla yidhaahdaa waxa la helo kii hore muxuu ahaa baadi sooma ahayn waa wixii dhumay hadda waa la helay fi filaqiiti kii dhulka laga soo qaaday ama ilmihii yaryar ka ahaa ee lasoo helay qaar baa caruurta jidka ku tuura markay dhalaan matalan hooyo male aaba male ama si kaloo ku dhashay aan wanaagsanayn gabadh intay bac kusoo rido iyo dambiil iyo khashaqubka iska agdhigaysaa ama masaajidada albaabkooda kuwa masaajidka agdhigaaba roomba oo jamaacada muslimiinta iyo waxaa gacanta u gala qaar waxaad arkaysaa qashin qubka la dhigay qaar waxaad arkaysaa la ceejiyey qaar waxaad arkaysaa si kale la yeelay subxaan allah marka ugu horeyso owlaadda qaasan bini aadamka sharaf iyo qiimo karaamo ah yuu ilaahay siiyey lamid ma aha noolaha kale lamid ma aha xayawaanka kale waa aritri hadday dhimato waa la jiida qashin qubkaa lagu tuuraa soo ma aha qof bani aadam dhinta waa loo qubaynayaa waa la karfanayaa waa loo shanlaynayaa waa la carfinayaa dhar baa loo gelinayaa waxaasoo dhan baa loo samaynaya waa la aasayaa si hadhow jirkiisa iyo waxyaabihiisa aysan bannaanka usoo bixin ama waxyaabaha kale kasoo haray xaggaasaa laysaga tuuraa oo saas ayaa markaa la yeelaa laakiin meel la aas joogtiin baan filayaa soo waxaan maqlayay eh, bisad oo oo oo isbitaalka loo wado oo ambalaas la saaraya sacaaf way jirtaa soo maa lawacaya ascaafa la keenaya ah, tacsiyaa loo dhigaa eyaa dhintay <laughs> tacsiyaa loo dhigaa cajiib markaasay eh, leeyihiin anaga xayawaankiisaa u galnaye eh, idinkana bani aadamkii waad dhibaysaan bani aadamkii xuquuqul insaan iyo xuquuqul xayawaan iyo kulli diintaa laga wada helay hadda kahor waa idin sheegaan filayaan xoolahan anaga aan qalanayno ee na loo baneeyey ilaahay subxaana wa tacaala cunana yiri hilbihiisa cuna caanihiisa caba marka la qalahayo si fiican ha loo gowraco waata xadiisu tilmaamay walixid axadakum shafratahu mindida ha afaysta qofka bastoolad ma ku dhufanaa waa maya bastoolad baa lagu dhuftay ee dhiig gadaalbu gadaalbu u hoorayaa xolihii iyo wixii maxay noqonayaan xaraan bay noqonayaan waalmunqaniqa waalmawquuda waalmutaradiya waalnatiixa wamaa akala sabuc intaba ha cunina ilaa maa dakaytum wixii gowrac lagu haleela maahane bismillaahi yaa la leeyahay allahu akbar baa la leeyahay qibladaa la qaabilsiinaya waa loo raaxaynaya layskuma agqalaayo midida waa la kala qarinayaa xuquuq diineed waaye saa darteed ayaa ilaahay subxaana wa tacaala wax allaala wixii uu khalqay oo adduunka jooga mid kasta xaq gooni ah ee xuquuq gooni baa markaa la siiyey marka haddii anaga iska dayacnay oo sidii loogu talagalay aan u samayn weynay khayrkiina ay naga qaateen marka inay noo soo noqoto iska rajaynayna insha allahu tacaala marka laqiidka waxaa loola jeedaa waa ciyaalka la helo ama jidka laga soo qaado waidaa wujida hadii wa idaa wujida hadduu helo qofka laqiidun laqiid hadduu helo wax la tuuray biqaaricati ariiqi jidka bartamihiisii qaaricadiisa lagu tuuro fa akhduhu qaaditaankiisa iyo wa tarbiyatuhu tarbiyayntiisa wa kafaalatuhu kafaalaqaadkiisu waajibatun waajib bay ku tahay waa waajibaya calalkifaayati buu ku waajibayaa calalkifaaya calalkifaaya waxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa la kaafiyey wax la kaafiyey macnaha calalkifaayati kifaaya dusheeda kaafin dusheeda ayuy waajib ugu tahay oo macnaha maxaa laga wadaa canugiibaa jidka laga helay saas waxda u socdaa ku yaroo masaasada afka loo soo geliyey shukumaano ku duuduuban yaa jidka ku aragtay waad soo qaadaysaa waa waajib kifaaye ah waay oo kifaayada waa qofku haddii qof uu sameeyo muslimiinta intooda kale dembi ma arkayaan macnaa dembi kuma aha adigii qaadaa ka kaafiyey waa tidhahda fardu kifaaye iyo fardu ama haddii cunugu meeshuu iska yaalo oo aan la qaadin muslimiintoo dhan waajib buu ku noqonayaa waa ku dambaabayaan qof hadduu u istaagana kifaaya markaa u tahay walaa yuqaru ilaa fii yadi amiinin walaa yuqaru la gelin maayo oo lagu sugi maayo canugii yaraa ee hadda la helay baadida ahaa ilaa fii yaddi amiinin nin amiina gacantiisa maahane bani aadam waaye maa cayaar ciyaar nin aamin ah ayaa loo dhiibayaa fa in wujida haddii la helo macahu canugii yaraa micigiisa asoo waaw dhahayo busto ku duuduuban ayaa micigiisa waxaa lala helay maalin xoolo kiishi yar oo saddex kunoo dolar ay ku jirtana canug agtiisay taalay waa la isla helay maxaa la samaynayaa anfaqa wuu ku nafaqaynayaa calayhi canugii yaraa alxaakimu ninka xaakimka ah minhu lacagta xaggeedu kaga nafaqaynaya caanihiisii iyo dharkiisii iyo yaa laga dhigayaa wa in lam yuujad macahu maalun haddaan micigiisa maal lala helin canugii keligiisa meesha yaala fa nafaqatuhu nafaqayntiisa waxaa laga bixinayaa min beyt ilmaali baytulmaalka xoolaha dowladda ayaa laga soo bixinaya baytulmaal baa jiri jiray zakaa la qaadi jiray dadku kafaara gud bay bixin jireen canshuur sidii loo dhahayay yaa olol nagu kacay oo dab nagu kacay oo meel wax la dhiga la waayey markaasaa mashaakil yimid ilaahi subxaana watacaala wuxuu leeyahay nbigu axkaamtu waxay tilmaamaysaa haddii canuga laqiidka ahee la helay ee dhulka laga helay maal micigiisa lala helo ama qofkii soo dhigay ha la dhigo ama ilaahay amarkiis oo meesha yaala hooyadii ha soo dhigto say noqotaba canugii oo la qaadooya maal lala helay marka xaal xaqsaa uu yahay anfaqa calayhi alxaakimu minhu xaakimka wuu ka nafaqaynayaa maalkaa xaggiisa oo canugaa lagu masaruufayaa wain lam yuujad haddaan la helin macahu la jirkiisa maalun maalna fanafaqatuhu min beyt ilmaali beytulmaalkaa laga nafaqaynaya faslun fi lwadiicati wadiicadii wax isku dhiibidka waa wax laysku dhiibto wadiica amaano wlwadiicatu wadiicadii amaanatun amaano waaye yustaxabu waxaa bannaan qabuuluhaa inuu aqbalo liman qaama qofka u istaagi kara bilamaanati amaanada fiiha gudaheeda walaa yadmanu walaa yadmanu ma damaanayo walaa yadmanu ma gudahayo qofka wax lagu wadeeceystay lagu amaanaystay ilaa bitacaddii xadgudub inuu la yimaado maahani waxaan kuu dhiibtay shan kunoo dollar baan kuu dhiibtaan ku iri wadeeco waay waa ammaano ammaanay noqonaysaa taa walwadiicatu amaanatun amaano waaye yustaxabu waxa bannaan oo la sunneeyaa qabuuluhaa qofku inuu aqbalo hoo waxaan iihay haddii lagu dhaho hadiidin ya aqbalaya liman qaama qofka u istaaga bilamaanati fiiha gudashadeeda qof ka soo bixi kara laakiin qof wixii loo dhiibtaba dalaq siinaya cunaaya wixii loo dhiibtaba halaynaya digsigii loo dhiibta gubaaya kabtii caariyeysata goynaysa dahabkay soo caariyeysataba waa iga dhuma dhehayso waa dhib weytaa walaa yadmanu ma damaanayo qofka wax loo dhiibay ilaa bitacaddi xadgudub maahane inuu xadgudub la yimaado shantii kun ee dolar ee aada ii dhiibatay ayaa waxaan sameeyey waxaan geliyey waxaan geliyey meesha bugaagta miiska saaran hoostooda adaa dayacay laakiin haddaad meel fiican dhigto oo ammaan ah sanduuqii baad ku xirtay daata alla waxba iska dhacay markaa ma gudaysid laakiin haddaad dayacdo oo meel dayacanna aad dhigto waa gudaysaa wa qowlulmuudaci qofka muudaciga ah qowlkiisa muudaciga waa kan wax loo dhiibtay hadalkiisa maqbuulun ku la aqbalo waaye fii raddihaa celitaankeeda calal muudici kii wax u dhiibtay dushiisa uu celiyo waxaa laga wadaa qof amaanad ammaanad kuu dhiibtay ammaanadii uu kuu dhiibtay wuxuu ku dhiibay konton garaam oo dahab ah kontonkii garaam ee dahabaad u haysay maalintii kale waxaa tiri waa siiyey ninka an xoolihiisi waa siiyey as wuxuu ku leeyahay ma isiinin ka waa siiye dhahay hadalkiisa soconaya saas way macnaha wa qowlu lmuudaci qofka muudaciga ah waa kii loo dhiibtay ee wadaacada loo dhiibtay qowlkiisa maqbuulun waa mid maqbuul oo la aqbalayo wuu soconayaa fii maddiha celitaan hadduu ku qowlo cala almuudici kii wax u dhiibay ee wadaacada dhiibay dushiisa waa u celiya hadduu yidhaahdo hadalkiisa soconaaya oo ninkan dhahaya layma dhiibin hadalkiisa ma soconaayo kaasaa soconaya hadalkiisa laakiin waa wd haye ma aha shuruudooyin baa la marinayaa su-aalooyina la weydiinaya waa la dhaarinayaa waxaasaa markaa soconaya wa calayhi korkiisa waxa ahaaday waa midka wax loo dhiibtay an yaxfadahaa inuu ku ilaaliyo wixii loo dhiibay fii xirzin xirzi dhexdiisa xirzi waxaan soo sheegnay meelaha wax lagu ilaaliyo midlihaa wixii loo dhiibay midilkooda waxyaabaha asaga loo dhiibay midilkooda meelaha lagu ilaaliyo ilay shay meel baa lagu ilaaliyaa dhar haddii laguu dhiibo talaajada maa la gelina ah, waa maya haddii laguu dhiibo iisheeg haddii laguu dhiibo dahab waxaa la gelinayaa weelka yariska cusbada lagu shubto waa maya shay walba meel loogu talagalay baa jira darteed fii xirzi mili mithliha waxyaabaha asaga lamidkaa meelaha lagu ilaaliyo inuu ku xafido ayaa korkiisa ah wa idaa tuuliba haddii laga dalbo biha ammaanadii oo falam yukhrijha uusan bixinin maca alqudrati asagoo kari kara calayha korkeeda xataa talifat ilaa ay ka talaf noqotay ka halaagsanto damina wuu damaanayaa qofkii wax loo dhiibay qof wax u dhiibatay waxaad u dhiibatay wadaacadii ammaanadii isii baa tiri hayuu ku dhahay kuma siinin asoo awoodi kara oo kusoo noqotay isii haye hal bil buu haye haye kugu haaye wixii baa baaba'ay waa damaanaysaa wuu damaanayaa macnaha maa dhiibtid ismaalka ken lagu yiri ilah waxaan ammaano waaye shayga mar allaala marka inta lagu dhiibto aad isticmaasho waa mawduuc kale laakiin wixii ammaano ah waa in sida sideedii ammaanada lagugu dhibo aad meel u dhigto kadibna aad haddana eh, markii lagaa soo dalbado aad bixiso markaasuu markaa noqonayaa wacalayhi kii wax loo dhiibtay korkiisa waxaa ah an yaxfadaha inuu ku ilaaliyo wixii loo dhiibtay fii xinsin meelaha lagu ilaaliyo milihaa sheega milkiisa ah waidaa tuuliba haddii laga codsado oo laga dalba kii wax loo dhiibay biha amaanadii oo falam yukhrijha uusan bixinin maca alqudrati caleyh isagoo kari kara hadduusan kari karin waa mawduuc kale waa mawduuc kale furihii baa dhumay waxbaa la samaynayaa meeshii meel lama geli karay noqotay ciidan iyo waxbaa jooga waxbaa qofkii mataqaanaa awood la-aan baa noqotay waa mowduuc kale laakiin maca alqudrati caleyh asagoo kari karaa xataa talifad ilaa ay halaagsantay wixii baaba-aan damina kii wax loo dhiibtay markaa wuu damaanayaa kitaab alfaraa'id baanu gelaynaa dhaxalka iyo walwasaaya dardaaranka ilaa meesha inoo joogto wabilaahi towfiiq wallahu subxaanahu wa aclam